الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى wcala محمد muxamed الثالث ahaalis baabka saddexaad ee u guntay sheikhu kitaabkiisa tacdiimu lcilmi abwaabtu u guntay ka midka ahi jamcu himmati اnnafsi calayh waa in lagu kulmiyo himmadda nafta bimacnaa niyada nafta in lagu kulmiyo cilmiga lagu kulmiyo oo cilmiga lagu wada qaabilo oo qofku niyaddiisii iyo dadaalkiisii xagga cilmiga inuu ula wada jeesto ayuu baabkani ku saabsan yahay sheikhu waxau udhi raximahullah raxmadda waa loo baahan yahay male laakiin caadadu waxay ku dareertay in ruuxu intuu nool yahay xifdi loogu duceeyo xafidahu llah faina shacasa nafsi ida jumica cala alcilmi ilta'ma ilta'ama wajtamac waxa waxau yidhi kala taga naftu ay kala tagto oo kala ta faraaruqdo waxaa loo jeedaa himmaddeeda iyo go'aankeeda iyo niyadeedu inay qaybsanto idaa jumica marka la kulmiyo cala alcilmi cilmiga lagu kulmiyo oo naftu dhammaan hammigeedii iyo niyadeedii ay ku qaabisho cilmigoo keliya ilta'ama waa iswaafaqayaa waijtamaca waa kulmayaa ilti'aamku marka la yidhaahdo ilta'ama aljurxu nabarkii waa isqabsaday meel baa ruux nabar ka gaadhay markaasay dillaacday ilta'ama marka la yidhaahdo waa bogsadayoo waa isqabsaday weeye marka waa iswaafaqayaayo waa isqabsanaya ama waa kulmaya wajtamaca waa kulmaya yacani waxaa kulmaya qaybsankaa naftu qaybsantay baa shay keliya ku kulmaya oo isku waafaqaya waidaa shuqila bihi wa bigayrihi isdaada tafaruqan wa shataata marka lagu mashquuliyo kala tagga naftu ay kala tegayso bimacnaa casmigeeda iyo niyadeeda lagu mashquuliyo bihi cilmiga iyo wa bigayrihi waxaan cilmiga ahayn oo labadaba uu wada niyaysan yahay oo labadaa loo kala qaybiyo isdaada tafaruqan wa shataata wuxuu kororsanayaa qaybsan wa iyo kala tag wa innamaa tujmacu alhimmatu cala almatluub waxaa la kulminayaa oo keliya himmadda ama niyada waxaa lagu kulminaya cala almatluubi waxa la rabo waxaa loogu kulminayaa bitafaqudi alaaati umuur saddex umuurood in la baadhbaadho oo la hubsado awaluha awaliha iyo awaluha labaduba bannaan haddaad awaliha tidhaahdo waxay noqonaysaa tafaqudka inaad ka beddelayso biawwaliha saaniyiha saaliiha saasay noqonaysa awaluhaa markaad tidhaahdana waxaad ka dhigaysaa hadal cusub ay hiya saddexdu waxay tahay awaluhaa ta ugu horraysa alxirsu calaa maa yanfacu waa dadaalka lagu dadaalo waxa ruuxa anfacaya lagu dadaalo fa mataa wuffiqa alcabdu mar kastoo addoonka la waafajiyo ilaa maa yanfacuhu waxa anfacaya la waafajiyooo lagu hanuuniyo xarasa calayhi waa ku dadaalayaa aaniiha arrinka labaad alisticaanatu billaahi caza wajal waa in ilaahay la kaalmo weydiisto oo ilaahay la kaashado caza ilaahay isagaa haalib oo gacan sarreeya wajalla isagaa weyn lagu kaalmaysto fii taxsiilihi helitaanka cilmiga la helaayo oo la xasilinayo ida lam yakun cawnun min allahi lilfata faأwalu maa yajni calayhi ijtihaaduhu wuxuu soo qaatay sheikhu bayt shicir ah ayuu soo qaatay waxaa loo nisbeeyey caliy bna abi aalib radia allaahu canhu wa ardaah ayaa loo nisbeeya baydkuna waa min baxri tawiil wuxuu yidhi idaa lam yakun haddaanu ahayn cawnun min allaahi kaalmo xagga ilaahay ka ahaatay oo ilaahay kaalmeeyey lilfataa addoonka mid u sugan haddaynay ahayn oo addoonka u sugnaan fa awalu maa yajni calayhi ijtihaaduh min aljinaaya fa awalu maa kii waxaa ugu horreeya oo yajni calayhi xadgudbayaa ijtihaaduhu waa dadaalkiis laa yajni calayka walaa tajni calayh marka waxa ku xadgudbaya oo bimacnaa dhibayaba waa dadaalkiis oo dadaalkiisii isagaa isdayacay isaga ayaa isdayacayoo wixii markaa rabbi ku kaalmayn lahaa ila sabab bay leedahay kaalmada rabbi kaalmaynaye ayuu la iman waayey saalisiha ama saalisuha arrinka saddexaad cadamu alcajzi waa inaan laga caajisin oo laga wahsan can buluuqi albuqyati minhu waxa uu rabo inuu gaadho oo cilmiga ka gaadho taas waa inaanu ka wahsan oo ka caajisin ee ku dadaalaa waa saddex umuurood waqad jumicat hadihi alumuuru alhalaaatu waa la kulmiyey saddexdaa umuurood fi alxadiisi aladii rawaahu muslimun xadiiskii uu soo wariyey muslim ibnu lxajaaji uu soo wariyey muslimo ina xajaaji uu soo wariyey qaala xaddaana abu bakr bnu abi shayba wa numayrin qaala xaddaana cabdullahi bnu idriisa can rabicata bni cumaana can muxamed bni yaxya bni xabbaana can abi hurayrata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh wasalama qaal ixris calaa maa yanfacuka wastacin biاllahi walaa tacjis ibnu markay dhacday sadarka awalkiisa muslim ibnu xajaaj hamsadii waa la daayey culammaduna waxay yidhahdeen hadday ibnu dhacdo sadar awalkii laba calanba dhexdooda ha dhacdee hadday sadarka awalkiisa ku beegato sidaa hadda ay ugu beegantay hamsada markaa waa la daynayaa waa la qorayaa qorayaaye lagama tegayo siduu sheikhu u qorayna waa saas laakiin marka kale laba calam dhexdood ay dhacdo sidaynu hore u soo tilmaannay labadaa calam oo walad iyo waalid isu ah oo ka horena ay sifo ka tahay wax kale oo kala dhex marayna aanu jirin waxay noqonaysaa hamsada in la xadfay noqonaysa haddaba axmed ibnu xambal oo aynu soo marray xambal waa awowgii taas iyada a daraaddeed bay culammada qaarkood waxay yidhaahdeen hamzada markaa waa in la daayaa waa inuu aabbihii yahay bay shardiyeen culamada qaarna taa shardin maayaano waxay leeyihin farqi ma kale leh hadduu calamka labaad ee ka dambeeyaa aabbe yahay iyo hadduu awow yahay iyo hadduu hooye yahay farqi ma kale leh qaarna waxay leeyihin maya waa inuu mudakar yahay oo weliba aabbihii tooska ahaa waa inuu yahay abul abi waa inaanu ahayn culammada qaarkoodna farqigaa ma sheegayaan wuxuu yidhi xadiidkaa muslim soo wariyaa saddexda arrin lagu kulmiyey waa maxamed ibnu yaxya ibnu xabbaan xaada kordhiggeeda ha moodin inay tahay khata' matbaci ah magaca saasoo kale u qoran waxaa u haaliba inuu xibbaan ku yimaado laakiin marar aan badnayn bay xabbaan ku yimi xabbaan ibnu munqidkan baana ka mid ah oo xabbaan waxaa la odhan jiray xabbaan ibnu munqid baa la jiray yaxyana waa inankiisii yaxyana wuxuu sii dhalay muxamed buu sii dhalay whaakada can abi hurayrata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh wasalam qaal ixris cala maa yanfacuk nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam ku dadaal wixii ku anfacaya ku dadaal waxaa ku anfacaya waxaa soo gelaya khayrka adduunya iyo khayrka aakhiraba wastacin billaah ilaahayna kaalmayso walaa tacjiz ha caajisin oo ha wahsannin yacni waxa wanaagsana ka wahsan ee ku dadaal wa cajaza yacjizu qaala yaa waylata acjaztu an akuuna mila hada alghuraabi faman araada jamca himmatii cala alcilmi sheekhu wuxuu inoo tilmaamaa nafta dadaalkeeda iyo niyadeeda iyo himmaddeeda waa in lagu kulmiyaa cilmiga oo qalbigii iyo niyadii waa inay wada qaabilaan xagga cilmigun u jeestaan oo hammiga ku weyni u noqdaa cilmi niyadii hadday qaybsanto dee waa daciifaysaa oo shay kulansan iyo shay kala tegay oo qaybsamay keebaa sii xoog badan waxaa xoog badan shaygan kulansan ee aan qaybqaybsamin marka niyada aan qaybsamin ayaa markaa xoog badan oo dadaal badan marka niyadii waa inaan la qaybqaybin haddii adduunye iyo cilmi loo qaybiyo dee way daciifaysaayoo cilmigii aad uguma dadaalayso ila qayb ka midaa ah gees kale u jeeddee soomaalidu maxay yidhahdaan laabin laba ula yaa haddii laba shay oo kala tagan labadaba uu aad u doonaayo dee midunbuu marka dambe ayaa dacfaana ku dhacayo waxaaba dhici karta labada midnaba inaanu maqaam fiican ka gaadhin yaa haddaad isleedahay yacni geestaa u cararo qabo geestan kalena qabo aad is leedahay laba jiho kala duwanna ay yihiin saad u baalladay marsu warma xaggaasaad isaga noqotaa mise xaggan baad ku socotaa walwalaaca intaad ku jirto yaa dee tallaabadaadi xataa ma toosno meel fog gaadhi mayse markaa sheikhu wuxuu inooga tilmaamayaa in xagga cilmiga loo wada jeestoo niyada loo jeediyo oo wax kale oo laysku weyneeyaa oo cilmigii khilaafsan inaanu jirin hadday madaxtinimo tahay hadday xoolo tahay hadday markaa tahay magac iyo maamuus inuu doono ay tahay yacni wax kale waa inaanu isku weynayn waxa uu isku weynaynayaa ee uu aadka ugu dadaalaya waa inay noqoto cilmiga sharciga ah haddaba saddex arrin waa inuu la yimaadaa saddexdaa arrin waa maxay dadaalka inuu badiyo oo dadaal badan la yimaado waa kow waa tallabaadee waa inuu ilaahay kaalmo weyddiisto waayo ruuxu kaalmada ilaahay u kaalmeeyo waa u baahan yihi iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin cibaadadii marka la sheegay maxaa lagu laday adoo keliyaannu ku caabudaynaa adoo keliyaannu ku kaalmo weyddiisanaynaa waxaa laga qaadanayaa kaalmada ilaahay la kaalmo weyddiisto marnaba inaan laga maarmayn wastacin billaah waa midda kale waa inaan marka laga caajisin oo laga wahsan ee si firinfircooni le waa in loola yimaadaa dadka qaarkood waxay qaban karaan baa laga yaabaa inuu is yidhahdo ma qaban kartid wuxuu gaadhi karaa laga yaabaa inuu is yidhahdo ma gaadhi kartid dee marba haduu is yidhahdo ma gaadhi kartid ma gaadhayo laakiin hadduu sakhirto oo is yidhaahdo war waad gaadhi kartaa ya oo waad qaban kartaa oo uu ku dadaalo ilaahayna kaalmaysto waxaa laga yaabaa shayga inuu gaadho ayaa laga yaabaa man jadda wajad kii shay markaa ku dadaalaa waa helaa faman araada jamca himmatii cala alcilmi kii doono inuu himmaddiisa iyo niyadiisa ku kulmiyo cilmiga falyushcil fii nafsihi shuclata alxirsi calayhi ha ku shido fii nafsihi naftiisa ha ku shido shuclata alxirsi calayhi dadaalka cilmiga lagu dadaalayo yacnii shiditaankiisa ha ku shido yani waxaa laga dhigayaa dadaalka badan inuu ka dhigan yahay oo kale ruuxu inuu isdiirinayo yacni wax gubayoo kale inuu ku shidayo ya waxa ruuxa ku kaarka badani aad bay u gubaan soo hadduu shayga aad iyo aad ugu weyn yahay aad ula qaali yahay aad ugu dadaalayo waxaasi waa shidayaan soomaalida lafteedu maxay yidhahdaan ninkaa xiniyaa shidaya yidhahdaan xiniyo ayaa shidaya yaa waxay ku kicinayaan inuu wax sameeyo marka naftiisa ha ku shido yacnii dadaalka shiditaankiisii iyo gubitaankiisii ha ku shido yacani haysi shido ruux shidan oo markaa waxa weeye aad u dadaalaya ha noqdo shiditaanoo kalea laga soo qaada liannahu yanfacuhu waa anfacaya cilmiga ayaa anfacaya sida uu naftiisa cilmiga ugu shidaya dadaalka uu ku dadaalayo ugu shidayaana waa inuu waxa anfacaya doonayo bal kullu khayrin fi dunya waalaakhirati innamaa huwa samaratu min samaraati alcilmi khayr kasta oo khayrka adduunyo iyo khayrka aakhiraba ka midi wuxuu ahaaday oo qudha midho ka mida midhihii cilmiga cilmibuu ka dhashay walyastacin billaahi calayhi ilaahay ha u kaalmaysto cilmiga ha u kaalmaysto ilaahay inuu cilmi helo rabbi ha kaashado walaa yacjiz can shayin minhu shay cilmiga ka mida yaanu ka caajisin oo yaanu ka wahsan fainnahu xiinaidin yudriku bugyatahu wayafuuzu bima ammalah maxaa yeelay isagu markaas wuxuu haleelayaa wuxuu doonaayey buqya waa shayga la doonaayo biqya iyo buqya labadaba waa la yidhahdaa in bacda la hoos dhigo iyo in la godo waa laba luqo wa yafuuzu bimaa ammalah wuxuu ku guulaysanayaa wuxuu yididiilanaya jeclaysanayo wuxuu sheekhu tilmaamaya ruuxu inuu aad ugu dadaalo cilmiga naftiisana dadaalka uu sidaa ku dadaalayo inuu ku shido waxaa culammadii hore qaarkood laga soo naqliyey inay yidhaahdeen man lam yakun lahu bidaayatun muxriqa lam takun lahu nihaayatun mushriqa waa xikma bilow wax gubayaa kaanu u sugnaanin oo markuu dalabka bilaabaayo ruux shidan oo cilmiga ku shidan haddaanu noqon oo sidii wax gubanayoo kale ah haddaanu sidaa noqon lam yakun lahu ama lam takun lahu nihaayatun mushriqa dhammaad wax iftiiminayo wax nuuraya ma yeesho waayo marka ugu horraysa ayuu ruuxu ugu xirsi iyo dadaal badan yahay marka marka haddaanu aad u dadaalin dee mararka dambe shuqliyada iyo mashquulladu ku bataan iyo howlo kale ku yimaadaanna waxaa laga yaabaa inuu dadaalku ka sii yaraado marka bidaayadiisiiba haddaynay ahayn mid shidan dhammaadkiisuna noqon maayo mid siraadan noqon maayo wax nuura ilaa cilmigu waa nuuroo waxbuu iftiiminaya waxbuu nuurayaa marka in aad cilmigii loogu dadaalo baa laga qaadanaya wax kastoo wanaagsanoo khayrka adduunye ama khayrka aakhiro ahna cilmaa lagu gaadhay khayrka aakhiro waa la garanaya in cilmi lagu gaadhayo oo ictiqaadkii saxnaa cibaadadii toosnayd ee saxiixada ahayd mucaamaladii xalaasha ahayd ee bannaanayd mid walba waxaa lagu ifsanayaa oo lagu garanayaa cilmi cilmi haddaan la helin ictiqaad saxa la heli maayo cibaado saxan la heli maayo mucaamalaad xalaala yacnii lama helayo xaaraantii waxaa lagu dhacaya yadaan la garanay inay xaaraan yihiin ila cilmi baa kala sixi lahaayoo kala caddayn lahaaye xagga adduunyada lafteeda khayrka adduunyo dee cilmi baa lagu gaadhaya lagu haleelaya waxyaalaha sinaacaadka ah warshadaha la sameeyey tareennada la sameeyey diyaaradaha la sameeyey hubabka markaa la sameeyee khatarta ah ee waxyaalaha markaa laydharhkan la sameeyey wax kasta oo dadku ku intifaacayaanoo wanaagsan oo khayrka adduunyada ka midana cilmaa lagu gaadhay jahli laguma gaadhin laydhkan waxaa lagu keenay cilmi ya waxaa la yidhahdaa ninkii laydhka markaa waxa weeye keenay tijaabooyin badan buu markaa samaynayey markuu sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan goor oo tijaabo a sameeyey oo mid walba ku guulaysan waayey yacnii tii kunaad ayuu ku guulaystay yidhahdeen waaya almuhim wax kasta oo wanaagsan cilmaa lagu gaadhaa qaala aljunaydu raximahu llah shiikhii zaahidka ahaa ee junayd la odhan jiray wuxuu yidhi wuxuu ka mid ahaa yacni culammadii suufiyada ahayd buu ka mid ahaa ha yeeshee suufiyada kale waa ka roonaa shaykhulislaam ibnu taymiyana wuu ammaana hadalla fiicfiicanna waa ka soo naqliyey shaykhulislaam ibnu taymiya waxaa ka mid a ah hadallada uu ka soo raray ibnu taymiya junayd ka soo raray inuu yidhi rubamaa yaqacu fii qalbii nuktatun min nukati alqawmi fala aqbaluha ilaa bishaahidin min alkitaabi wasunna ya faa'iido faa'iidooyinka suufiyada ka mida ah qalbigayga ku dhacda markaasaan iska taagaayoo sideeda uma qaato uma aqbalo ilaa markhaati looga keeno ama kitaabka ama sunnada si kale kuma aqbalo marka ibnu taymiya waa ammaanay maqaalaad wanaagsanna waa ka soo raray ha yeeshee culammada qaarkood waxay yidhahdeen wada saafi inuu yahay ma aha macnaheeduye ashyaa yaryari kollay waa ku jirtaabay marka culammada qaar yidhaahdeen laakiin wuxuu ka dhigay ibnu taymiya inuu suufiyadii qumanayd ee wanaagsanayd isagu ahaa qaala junaydu raximah ullah junaydu waxau yidhi maa talaba axadun shay'an bijiddin wa sidqin ilaa naalah ruux ma doono shay bijiddin dadaal kuma doono wa sidqin iyo run kuma doono ilaa naalahu inuu gaadho mooyaane yacnii shay kastoo si niyada oo dadaal leh oo dhab ah uu u raadiyo waa gaadhayaa in lam yanalhu kullahu naala bacdahu hadduu gaadhi waayo dhammaantii shaygaa wada gaadhi waayo wax ka miduu gaadhayaa cilmigana da in la wada gaadhaa ma dhacaysee wax ka midunbaa la gaadhayaa cilmigu waa shay qaaliyo waxay culammadu odhan jireen acti alcilma kullaka yuctika bacdahu cilmiga dhammaantaa wada sii haddaad dhammaantaa u wada hibayso oo wada siiso qayb ka miduu ku siinayaa ya laakiin haddaad bacdigaa siiso aad is tidhaahdo wakhti yar wax yaro baro wuu kaa wada tegayaa cilmigu waa shay qaaliyo si yar laguma helo waa mashruuc cumrigaba wada koobaya mashruuciyada qaarkood mashaariicda qaar marka la sheegayo soo lama yidhahdo waa sanad ama waa laba sano ama waa toban sano ama wax la mida ah, soo lama yidhahdo cilmigu waa mashruuc cimrigaba wada istiqraaqaya waa in cimrigiiyo noloshoo dhan la wada siiya haddii la doonayo maqaam fiican in laga gaadho hadduu rabo dee ruuxu inuu iskaga cibaadaysto hadduu iska rabo ya laakiin derajo korraysa inuu ka gaadho aanu rabin oo hiyigaasi aanu ku jirinee uu ka niyad gaabsan yahay dee wakhti kooban waa ku heli karaa inuu ilaahay ku caabudo laakiin maqaam fiican hadduu doonaayo cilmiga inuu ka gaadho waa inuu cimrigiisoo dhan wada siiyaa afar sanaan cilmiga baranayaa dabadeedna waan shaqaysanayaa ama saddex sanaan baranayaa dabadeedna waa shaqo tegayaa waynayna ka noqon aljaddu biljiddi waalxirmaanu bilkasali fansab tusib can qariibin gaayata alamali wuxuu ka mid ahaa baydkani laamiyatu safadi ninkii la odhan jiray asafadi la odhan jiray ibnu aybak asafadi gabaygii sallaamiyadee qasiidada ah ee baxrulbasiidka abuu ka mid ahaa wuxuu yidhi aljaddu kelmadda hore laba xarakaa inoogu taallo jiimka in la kordhigiyo in la hoos dhigo ayaa labadaba in lagu banneeyey ku taallaa laakiin saxdu waxay tahay kordhigga keliya ayaa saxan waana sida markaa meelo badan loogu dabdiyey oo loogu xarakeeyey aljaddi waxaa loo isticmaalaa macnayaal kala duwan bay leedahay dheefta waa la yidhaahdaa haninimada waa la yidhaahdaa awowga waa la yidhaahdaa hadda awowga loogama jeedo aljaddu dheeftu ama aljaddu haninimadu hodan la noqdaa biljiddi waxay ku xasilaysaa ku sugnaanaysaa dadaal jiddigu waa maxay waa bikasri iljiim waa dadaalka waalxirmaanu bilkasali qadinta ruuxa laga qadiyo dheeftii laga qadiyaa bilkasali waxay ku sugnaanaysaa caajiska la wahsado oo shay laga caajisooo laga wahsado oo la yidhahdo ma qaban kartida iska daah ama laga hawl yaraystooo la yska daayo fansab yacni daal oo waxaad ku daashaa waxa wanaagsan naftaada ku daali aad ugu dadaal tusib can qariibin gaayata alamali waxaad haleelaysaa wakhti dhow yididiilada kama dembaysteedii baad haleelaysaa waxaad yididiiloonaysay doonayso fanhad bihimmatika wastayqid min alghaflah fanhad kac oo hinqo bihimmatika niyadaada iyo himmadaada la hinqo wastayqid min alghaflah ka baraarug min alghaflati moogganaantana ka baraarug fa ina alcabda idaa rusiqa himmatan caaliyatan addoonka haddii lagu arsaaqo himmatan caaliyatan niyo sarraysa haddii lagu arsaaqo futixat lahu abwaabu alkhayraat waxaa loo furaya albaabadii khayraadka iyo wanaagyada watasaabaqat ilayhi almasaraat waxaa u kala dheeraynaya yacni faraxyada wixii lagu farxayey ayaa u kala dheeraynaya qaala ibnu lqayim ibnu lqayim ibnulqayim waxau yidhi fii kitaabihi alfawaa'id kitaabkiisa alfawaa'id la yidhaahdo wuxuu ku yidhi idaa alaca najmu alhimmati fii dalaami leyli albataala idaa alaca markuu soo baxo najmu alhimmati yacnii niyadda iyo himmadda xiddiggeedii markuu soo baxo fii dalaami leyli albataala shaqola'aanta habeenkeeda madowgiisa uu ku soo baxo wa radifahu uu fangalo oo ka daba yimaado qamaru alcazimati go'aanka yacni wax la go'aansado dayixeediina uu ka daba yimaado ashraqat alardu arlada ayaa iftiinta waxay ku iftiintaa binuuri rabbiha nuurka rabbigeed ayay ku iftiintaa waa cibaaro adab ahoo korrayse ayuu ku hadlay ibnu qayim iljawsiya oo wuxuu ka dhigayaa niyadda wanaagsanee ruuxu wax niyeeyaa inay ka dhigan tahay xidig soo bidhiiqaya oo soo baxaya go'aanka adagee laga dabageeyaana inay ka dhigan tahay dayax soo baxay haddii marka himmaddii yacnii niyadii iyo go'aankiiba ay sidaa isku waafaqaan oo go'aan adagna uu ku yimaado waxaa ka dhalanaya camal camalkii wanaagsanaa ee ka dhalanayayna waxaa laga dhigay iftiinkii arladu markaa iftiimaysaa laga dhigay oo in camalfalkaasi ka dhigan yahay yacnii nuur arladu nuuraysoo kale inuu ka dhigan yahay marka waxaa ku jirta yacni cibaaraat markaysagaa baliiqoo xeel dheer baa ku sugan waman tacallaqa himmatuhu bimaطcamin aw malbasin aw ma'kalin aw mashrabin kay niyadiisu ku tacalluqdo yacnii ku xidhanto oo aad u doonto bimaطcamin wax la cuno aw malbasin ama wax la xidho aw ma'kalin ama wax la cuno aw mashrabin ama wax la cabbo lam yashamma raa'ixata alcilmi ma urinaayo urta cilmiga urin maayo bimacnaa waxaa laga tilmaamayaa wanaaggii waxaa lagu helayaa dadaal baa lagu helayaa dadaalkaa weliba sabir waa inuu raacaa iyo go'aan adag oo sidaa la go'aansanayo oo dhib kastoo ruuxa ka soo gaadha aan u aaban yeelin ruuxu wuxuu doonayaa mar hadday noqoto shay qaaliya kadeedkiiyo dhibtuu u marayo waa inuu u dulqaataa u sabraa iminka dadka tahriibaya ee khataraha maraya ya lamadegaannada khatarta ah ee ka dhigan goobaale gabalkuugu dhac ee badda markaa fuulaya magafa u badrheedhay baddii fuulaya ee doonyaha kharaabka ah ee bacda ah ya lacagtoodii markaa intay siistaan markaa mawjadaha badda markaa doonaaya inay markaa jiidhaan waxay doonayaan waa wax liita waa maxay ya waxay doonayaan waxa weeye waa xoolo yar bay kadeedkaa iyo dhibtaa u marayaan xooluhu waa maxay wuxuu ka helaya ka qaadanayaa waa wuxuu cuno iyo wuxuu cabbo iyo wuxuu xidho yaquulu ibnu aadam maalii maali wahal laka min maalika ilaa ma akalta fa afnayt aw labista fa ablayt aw tasaddaqta fa amdayt wuxuu ruuxu odhanayaa kani waa maalkaygii waa maalkaygii ayuu odhanaya oo maalkaaga miyuu kaaga sugnaaday mooyaane waxaad cuntay oo aad markaa baabi'isay hadduu wuxuu cunoo cabbo muxuu noqonayaa waxna jidhkay gelayaan oo xoogaa waa ku dhaqdhaqaaqayaa oo awood buu ka yara helayaa waxna waxay noqonayaan qashinsaaroo wuxuu dhidido iyo wuxuu kaajo iyo wuxuu saxarooday noqonayaan ya cuntadii macaanayd ee wanaagsanayd ee udgoonayd ee markuu cunayay uu jeclaa marka dambe ka soo baxayso ama dhidid qadhmuun bay noqonaysaa ama kaadi qadhmuun bay noqonaysaa ama saxaro iyada aan lagaba sheekayn karin ayay noqonaysaa ya isaga laftiisaa laga yaabaa inuu sanka ka qabsado hadda waa kii dhigay ku kalaba iska dah ya ruuxuna kimista dee uu cunaayo ilaahay baa u qoray halkan markuu joogayba soo wax ma cuni jirin waxna ma cabbi jirin wuxuu kadeedka u maraya ya aljuucu yutradu biraqiifi lyaabisi falima taksuru xasratii wasaawisi gaajada waxaa lagu eriyaa roodhi yaroo qallalan haddaad roodhidaa qallalan soo qaadato oo aad iska burbursato gaajadii way kaa baa'aysaa jidhkiinu awood waa ka helaya ma nin baa dahab ku quraacda soo waxa lagu markaa waxaa la cunaa saw raashinkaasun ma aha awooddiina isku sibaa looga helayaa waxaaba laga yaabaa ka faqiirkii inuu caafimaad badan yahay taajirkii wax walba hayey waxaa laga yaabaa toban xanuunoo kala duwan buu qabaa laga caal waayey ya bal nicmo iyo xoolo waa hayaaye caafimaadkii lagu cuni lahaa mey nin taajiro oo xanuunnadaa badan qabaa ayaa wuxuu arkay nin miskiinoo faqiiroo xabbad roodhiyoo qallalan burbursanaya oo wuxuu ku iidaantay waaye markaasuu cawriyey ka wax cawriyaya waa taajirkii ka la cawriyayaana waa miskiinkii faqiirka ahaa ee iidaanka waayey wuxuu la yaabay oo majeertay caafimaadku ku cunayo xagga caafimaadku ka cawrayaa hadda ka warran wuxuu isleeyahay faqiirkani nicmo ma haysatid laakiin nicmadu haystaa ya waxaa laga yaabaa nicmo taajirku aanu haysanin inuu haysto tijaarta qaarkood haddii lahay xoolahaagoo dhan ma ku beddelin lahayd caafimaad waxaa laga yaaba ina odhan lahaayeen haa marka xanuunku khatar noqdo oo dhul dhigto waxaa laga yaabaa inuu door bido yacni caafimaadku marka wax liitaa dadka qaarkood kadeed iyo dhibaato u maraa oo naftiisa uga daba rideen war waxaa habboon shayga wanaagsan in lagu dadaalo ee waxaa liitaa nafta in layskaga qaado ma aha oo laga daba dhaco waxaa wanaagsanee aadka loogu dadaalayo cilmiga ugu horreeya cilmiga ayaa ugu horreeya sharciga ah marka ruuxa niyaddiisi ay ku weyn tahay waxyaalaha adduunyada ahi ya dee cilmi ma urinayo maqaam fiican kama gaadhayo looma jeedo ruuxu dee inaanu waxba cunaynin waxna cabbaynin waxna xidhanayn oo dee ashyaada daruuriga waa loo baahan yahay ya soomaalidu maxay yidhahdaan sal laguma fadhiye soor baa lagu fadhiyaa ya marka ruuxu cunto ka maarmi maayo cunto waa u baahan yahay cabbitaan waa u baahan yahay dharuu isku asturo waa u baahan yahay cawrada in la qariyo la asturaa waa waajib sharci ah laakiin dadka qaarkood iyagoo aan qaawanayn ayaa waxaa laga yaabaa inay jeclaysanayaan yacni marba moodeelka cusubee soo baxay un inuu xidho oo uu isleeyahay yacni dharka noocaayo iyo noocaasi aad xidhid kaasunbaaba markaa la wanaagsan marka mid kale soo baxana kaasuu ka daba dhacaya ya cuntooyinka cuntooyin kale ayaa laga yaabaa marka inuu doonaayo aanu markaa helaynin inuu markaa doono nebigu sala allahu alayh wasalam takalluf iskuma dayin jirin cuntada wuxuu cuni jiray noocuu helo ya mar timirta iyo biyuhu iska cabbi jiray oo timirtuu biyaha ku cabbi jiray markuu hilibka helona hilibku cuni jiray markuu ashyaada kale cuntadaa helo noocuu helu cuni jiray dharka noocu markaa yacnii keliya ou iska xidhan jiray oo yidhaahdo nooc kale dooni maayo ma jirin yacni mutayasarka u fududaaduu marba xidhan jiray ya wax takallufa iskuma day jirin cuntadana ma odhan jirin noocaan la haynin ilaaba ilaa waa inaan noocaa maanta helaa wakhtiyada qaarkood baa laba bilood ya oo dhammaystiran gurigiisa aan dab lagu shidi jirin sida caaisha sheegtay maxaa cuni jirteen baa lagu yidhi waxay tii alaswadaan labada madmadow almaau waltamru waa biyaha iyo timirta marka ka himmadiisu ku tacalluqda waxaa looga jeedaa ashyaadaa ka daba dhaco oo aad iyo aad ay ugu weyn tahay oo niyaddiisa ka dabarida rida ashyaadaas adduunyada ah waxaa la cunayo iyo waxaa la cabbayo waa sida kuwaa kadeedka u maraaya iyo dhibaatada ya haddii la yidhahdo diintiinna yacni ma dhaafsanaysaan adduunyo yar qaar badani waxay odhan lahaayeen haa haa bay odhan lahayen wallahu almustacaan waclam biana alcilma laysa yanaaluhu man hamuhu fii maطcamin aw malbasi faxris litbluga fiihi xadan waafiran wahjur lahu tiiba almanaami wahallisi abyaaddan laftooda waxaa loo nisbeeya cali bna abi aalib culamada qaarkood waxay tilmaameen gabaygu hadduu yahay xikmad culamo badan waxay caadadoodu ku dareertay inay ama cali u nisbeeyaan cali bna abi aalib ama imaamu shaafici u nisbeeyaan oo dadka marka cidi wax ku caanbaxdo wixii la noocaba waxaa laga yaabaa inay isaga tiiriyaan ciddii wuxuu yidhi waclam waxaad ogaataa bianna alcilma in cilmiga laysa yanaaluhu aanu gaadhaynin man hamuhu fii macamin aw malbasi kuwa hammigiisu ahaaday fii macamin wax la cuno uu ahaaday aw malbasi ama wax la xidho uu ahaaday niyaddiisa ugu weyni kay adduunyada ahaatay wax la cuno iyo wax la xidho oo taasi ay ku weynto cilmiga kala weyn tahay dee ma gaadhaayo cilmiga maqaam fiican kama gaadhayo faxris dadaal litabluga fiihi xadan waafiran si aad u gaadho cilmiga aad uga gaadho dheef dhammaystiran aad uga gaadho wahjur lahu tiiba almanaami wahallisi waxaad cilmiga daraaddii uga dheeraataa tiiba almanaami hurdada teeda wanaagsan ka dheerow wakhallisi yacni wakhtiga hiimsehiimsaha guure khalasku waa maxay waa goorta ayna iftiinka ahaynee madmadowga arladu tahay wakhtigaa yacnii u guuree cilmiga hatii culammada qaarkood laga soo naqliyo lagu yidhi cilmiga maxaad ku gaadhay wuxuu idhi bukuuran ka bukuuri lghuraab ka lahaad la mida ka lahaadda tukaha la mida oo kale ayaan cilmiga ku gaadhay ashyaa kalena waa sheegay wa inna mimaa yucli lhimmata wayasmu binnafsi waxaa ka mida waxaa himmadda iyo niyada korraysiinaya wayasmu binnafsi nafta la kor noqonaya ictibaara xaali man sabaq cidda hormartay xaalkoodii iyo sifadoodii in lagu cibro qaato wa tacarufa himami alqawmi almaadiin iyo dadkii tegey himmadahoodii iyo niyooyinkoodii in la aqoonsado oo la garto oo waxyaalaha himmadda kor qaadaya waxaa ka mid ah dadkii himmaddoodu ay sarraysay ee dadaalkoodu badnaa in siiradoodii markaa la dheehdo oo la akhristo oo la eegto oo siday cilmiga ugu dadaali jireen siday u dooni jireen siday ugu dhibaatoon jireen sida waxa weeye dhibaatooyinka la kulmaa cilmiga ayna uga baacin jirin taas yadaa in la akhristaa ama la dhegaystaa waxay ka qayb qaadanaysaa himmadda inay soofayso oo ruuxii dadaal ku abuurto waayo dadka tegay qisooyinkooda waa lagu cibro qaataa laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab qisooyinkooda waxaa ku sugnaa cibro ku qaadasha ugu sugnayd iyo waana ku qaadasho iyo kuwaantow kuwa caqliyada wanaagsan iyo qalbiyada wanaagsan u saaxiibka iqra' ataariikha id fiihi alcibar dalla qawmun laysa yadruuna alkhabar sida shaacirkuba uu yidhi taariikhda akhri waayo waxaa ku sugan cibrooyin baa ku sugan dalla qawmun laysa yadruuna alkhabar waxa lumay dad aan marka akhbaartii dadkii tegey aan garanayn oo ka warqabin ayaa lumay soomaalidi niman dhul marin dhaaya ma marka yacni dadkaa hore waa lagu cibro qaadanayaa waxaa looga jeedaa in lagu daydo ta'asi baa looga jeedaa in lagu sidoodii sidoodiioo kale laysaga yeelyeelo waa kii shiikhuu inoo soo hormariyey fatashabbahuu in lam takunuu milahum ina tashabbuha bilkiraami falaaxu waa kii inoo soo hormariyey faabuu cabdillaahi axmed bnu xambalin kaana wa fi siba rubama araada alkhuruuja qabla alfajri ila xiraqi shuyuukh abuu cabdillaahi waa kunyadiisiiye oo axmed ibnu xambal ahaa axmed ibnu muxamed ibnu xambal kaana wuxuu ahaa imaamkaasi wa huwa fi siba isagoo carruurnimo ku sugan rubbama araada alkhuruuja qabla alfajri waxaa wakhtiyada qaar dhici jirtay inuu doono inuu baxo salaadda subax ka hor inuu u baxo ilaa xiraqi shuyuukh shuyuukhdu xalqadaha ay cilmiga ku dhigayaan u baxo dadkii cilmiga aadka ugu dadaali jiray wakhtiyada qaarkood baa duruus la dhigi jiray salaada subax ka hor ya qabla salaati subxi baa wakhtiyada qaar duruus la akhrin jiray markaasaa wuxuu doonayaa iyadoo salaaddii subax weli aan la addimin inuu u baxo cilmi doonasho uu cilmiga doonanayo ya oo wakhtu saxar si gaaray culammadu uga faa'iidaysan jirtay si gaara ayay uga faa'idaysan jireen culammada qaar waxay samayn jireen baa la yidhi carruurahooda inay kiciyaan uluskaa dambe markay noqoto habeenka saddexda dalool marka laga dhigo daloolka ee dambe markaysaga inay kiciyaan fiidkana ay yidhahdaan seexda marka ay yidhahdaan wax akhrista oo ku dadaala dadka qaarkood oo yagu waalido cilmigii ku tirtirsinayaa aan helin ile culammada qaarkoodoo soo baxay oo a'immo noqday waalidadood cilmiga kuma tirtirsin aabbayaashood cilmiga kuma tirtirsin qaar hooyooyinkood ku tirtirsin jireen waa jiraan oo la dadaaleen imaam maalik aabbihii kuma dadaalin markuu dhashaa aabbihii ka tegey isagoo weynoo wax dhigana waa soo noqday aabbihii hooyadii baa la dadaashay imaam axmed aabbihii lama dadaalin yacnii ilaahay baa cilmiga ku hanuuniyey isagoo sebiyo ilmo yar ah hadda waa sebi ayuu salaaddii subax ka hor buu wuxuu u baxayaa cilmiga inuu xalqadaha mashaayikhda tago fata'khudu ummuhu biiyaabih markaasaa hooyadii ay maryihiisa qabataa wa taquulu raxmatan bihi waxay tidhaahdaa naxariisay isaga u naxariisanaysa daraaddii xataa yu'adina annaasu aw yusbixu waar joog ha bixi leh ilaa intay dadku addimayaan ama waa bariisanayaa joog isagii baa taggan oo doonaya cilmigii inuu u baxo hooyadina waxay leedahay goortan madow ha bixin in wax la yeelay uga baqaysaa in la dilay uga baqaysaa khatar bay uga baqaysaa yadii wax xabisaysaa waxay leedahay cilmi waa la jeceshahaye goortan ha bixin bay leedahay halla addime u kaadi waagu ha beriye u kaadi joog ya qaarna salaaddii baa loo kicin kari laayay markaasay mar walba hurdada ku noqonayaan ya xataa yu'adina annaasu aw yusbixu markaasay waxay odhanaysay yacnii joog ilaa inta dadku ay addimayaan ama waa beraysanayaan wa qara'a alkhatiibu albagdaadiyu sheikhii khatiib albagdaadi la odhan jiray waxa uu akhriyey raximah ullah saxiixa albukhaariyi kitaabka saxiixulbukhaariga ayuu akhriyey kullahu dhammaantii saxiixulbukhaariga waa ku akhriyey cala ismaaciil alxiiriyi ismaaciil ibnu axmed alxiiri sheikhii loodhan jiray ayuu ku akhriyey fii salaasati majaalisa saddex fadhi fadhiyadu waa dhaadheeraayeen laakiin saddex fadhi buu ku dhammeeyey saxiixulbukhaariga oo qiraa'atu calayhi uu sheikha uga akhriyey inaani minha laba majlis ama laba fadhi oo ka midii fii laylatayni laba habeen gudahood bay dhaceen min waqti salaati almaqhribi ilaa salaati lfajri laga soo bilaabo salaadda maqhribka laga gaadho salaada subaxa salaaddii maqrib markii laga baxo qiraa'ada cishuhun baa loo kacay fadhiga halkii baa laga sii waday habeenkii oo dhan ayuu ku akhrinayay shiikhuna dhegaysanayay waagii ilaa uu walalac ka yidhi laba indhood laysuma keenin ya isnaani minhaa laba markaa fadhi oo ka midii fii leylatayni laba habeen gudaheed bay dhacda min waqti salaatilmaqribi laga soo bilaabo salaadda maqrib ilaa salaatilfajri ilaa salaadda waagee subaxa laga gaadhayo ayaa qiraa'adaa uu ku akhrinaya soconaysay shiikhuna dhegaysanayay midkoodna ma loloon waxaad aadka ugu dadaalaysee aadka u jeceshahay ya markaad hayso dee hurdaba kugu soo dhici mayso ya hurdaba kugu soo dhici mayso waayah walyowmu ahaalisu maalinta saddexaad min daxwati nahaari barqada maalinta ayee laga bilaabay ahaatay ilaa salaati almaqhribi salaadda maqhribi laga gaadho wa min almaqhribi haddana maqhribkii laga sii bilaabo ilaa tuluuci ilfajri waagu intuu ka walalac odhanayey ka dillaacayey laga gaadho waa saddex fadhi oo dhaadheer mid waa laba habeen oo dhammaystiran min almaqhrib ila alfajri midna waaba ka badan taho barqada yar markii la bilaabay salaadda subaxee dambe baa lagu gaadhsiiyey ya soo layaab ma laha ka akhrinaya waxaa ka layaab badan isagu waxbuu doonayaaye inuu da' yar yahayna way u badan tahaye shiikha weyne da'dee indhahala ee ismaaciil alxiiri ya ee da'daa ee uu ku akhrinayo ee u sabraaya laga soo bilaabo eh, yacnii barqadii laga soo bilaabo oo maalintii oo dhan buu ku akhrinaya mar walba salaadduun baa loo kacaya ama wax yaroo meeshaa laga yaaba in lagu dhadhamiyo habeenkii oo dhanna haddana waa ku akhrinaya barqadii laga bilaabo ilaa salaaddii subaxe dambe ayuu u fadhiyo intaas uu ku akhrinaya saxiixulbukhaarigii saddexdaa fadhi buu ku dhameeyey qiraa'atuljardi baa la yidhaahdaa oo asaaliibta cilmiga culammadu ku qaadan jireen bay ka mid ahaydoo wakhtiyada qaarkood waxaa la samayn jiray dee in markaa diraayada iyo xagga iyo macaanida in la fasiro waa mar marna waxaa la samayn jiray riwaayada matniyada in waxa weeye la gudbiyo oo ama lagu sameeyo shiikhu inuu akhriyo oo dadku ay dhegaystaan oo ay qortaan taasi way koobnaan jirtay midkiidna waxay tahay markaa waa qiraa'o yacni looga jeedo dabdiga in loo saxayo hadduu qalad ku dhawaaqo shiikhu waa saxaya wuxuu leey halkaa saa ma saa u xarakeen qalad weeye saas iskama fadhiyo ee wuu dhegaysanaya waa ka saxayaa waa qaadasho cilmiga lagu qaadanayo ardayga akhrinaya shiikhana waa lagu akhrinayaa shiikha marka lagu akhriyo meeshuu qalduu u saxayaa oo u toosinayaa ou leeyahay halkaa dabdigeedu waa caynka ah. halkaas sidaa ma ahe sidaan u maqlay waa sidaa yasaa ah shiikha lagu akhrinaya kitaabka inuu kor kaga qaybsan yahay weyi isagu korku ka hayaa marka xaaladda marka lagu akhriyo meeshuu qalduu u toosinaya qiraatu calayhgaas ugu qaadanaya qaala dahabiyu fii taarikhi lislaam dahabi wuxuu ku yidhi kitaabkiisa weyn ee kutubtiisa ugu weyn ee taariikhulislaam la yidhaahdo wa shayun laa aclamu axada fi zamaanina yastaiicu khaiibu lbakhdaadi waa culammadii qarnigii shanaad ayuu ka mid ahaa waxaana la yidhahdaa xaafidu lmashriq wuxuu dhintay afar boqol iyo saddex iyo lixdan markay hijriyadu ahayd ayuu dhintay waxay isku sannad dhinteen xaafidulmaqrib xaafidulmaqrib waa kuma waa ibnu cabdilbar isaguna isla sannadaasu dhintay kutubo fara badan buu qoray khatiibu lbaqdaadi oo anwaacda iyo qaybaha xadiidka mid walba waxbuu ka allifay waatuu yidhi xaafid abubakar ibnu nuqda xaafidkii ibnu nuqta la odhan jiray wuxuu yidhi muxadisiinta ka dembaysay khatiibulbakhdaadi dhammaantood waa ciyaalun calaa kutubihim kitaabkiisay ciyaal ku yihiin bimacnaa waxay ku dul wareegayaan meel ugama baxayaan shiikha weyne caynkaasu ahaa marka sabirka uu cilmiga u lahaa saasay ahayd xaafidu dahabi waxa uu ka mid ahaa xufaaddii waaweynayd buu ka mid ahaa ee mu'arikiinta ahayd ee xufaadda ahayd ee musanafaadka iyo kutubta badan qoray waxaa la yidhahdaa taariikhda iyo siyarka iyo taraajimta kutubta uu ka qoray oo keliya baa boqol iyo konton kitaab gaadhaya funuunta kale markaan la eegin ictiqaadka kutubtuu ka qoray ilaa labaatan kitaab bay ku dhow wuxuu dhintay toddoba boqol iyo siddeed iyo afartan markay hijiriyadu ahayd ayuu dhintay xaafidu dahabi wuxuu yidhi magaciisa waxaa la odhan jiray muxamed ibnu axmed ibnu cusmaan ibnu qaymaaz turkumaaniyu lasli baanu ahaa dimashq baanu ku dhashay wa hada shayun laa aclamu axadan fii zamanina yastaiicuh kani waa shay aanan ogayn cid wakhtigeenna ka midoo awoodi karta yacanii dadka wakhtigeenna cid kali kartaa ma jirto casrigan mashaayikhda qaarkood waxay isticmaalaan qiraa'ada noocaasi qiraa'atuljardi la yidhaahdo oo kitaab kutubta ka mida xadiiska lagu akhrinaayo majlis ama maalin ama laba maalmood lagu dhammaynayo muwadda imaam maalik laga yaabo in maalin lagaga tuuro ya ama yacni ay akhriyaan alshamaa'il litirmidi maalin lagu akhriyo ama kutubo kale oo ka waaweyn laga yaabo markaysaa wakhti yaroo kooban in lagu akhriyo waa laysku dayaa qiraa'atuljardi baa la yidhahdaa dadka qaar waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan faa'iide male qiraa'atuljardiga mutawalaadka sidaa la ysaga sardinayo mashaaikdu waqtiyada qaar waxaa dhacday inay tacliiqiyaan meelaha qaarkood ay yidhahdaan xadiiska macnaha looga jeeda waa saaya saas ama ishkaal ay ka jawaabaan ama tacliiqa ay raaciyaan wakhtiyada qaarkoodna inay waxba tacliiqin ee haddii dabdiga un uu qaldo la saxo bes inay yidhaahdaan bay sameeyaan marka qiraa'adaa jardigu waa fiican tahay waxyaalaha laga faa'iidayna waxaa ka mid a wakhti yaroo kooban baa waxaa laga yaabaa axaadiis badan inuu ku maqlo oo uu ogaado xataa xadiiskaas inuu kitaabkaa ku yaallo waxaa laga yaabaa kitaabku inuu wakhti badan dul yaallay oo aanu mar qura intuu halkaa kaga bilaabay xagga kale uga bixin laakiin jamacan lagu akhrinaya waxay iska leeday xaafis oo ruuxii way jiidaysaa nashaad buu ka helayaa dhegaysigii waa u sabri karayaa waxaa laga yaabaa maqalkiisa inay ku dhacdo axaadiis fara badan ou ogaado calaalaqali axaadiistaasi halkaa inay ku yaallin marka cid wakhtigeenna awoodi karaysaa ma jirta buu dahab yidhi sidaa sheikhu waxau yidhi raxima allaahu abaa cabdillaahi ilaahay ha u naxariisto aba cabdillaahi waa dahabi baa loo jeeda waa kunyadii dahabi kayfa low ra'aa himama ahli hada azamaani maada yaquul siduu xaalkiisu ahaan lahaa hadduu arki lahaa niyooyinka iyo himmadaha dadka wakhtigeenna nool muxuu odhan lahaa siduu noqon lahaa muxuuse odhan lahaa yacni buu ka cabanayaa oo uu sidaa leeyahay ya wakhtigiisiina dee dalabka cilmigii wuxuu ahaa qawi culamo badan baa joogtay xufaad badan baa joogtay cilmigana aad baa lagu dadaalayay marka wakhtigeenna hadduu arki lahaa calaacalka uu ka calaacalaya waa badan lahayd baa laga tilmaamaya wa kaana abuu muxammadin ibnu tabbaani awala ibtidaa'ihi yadrusu alleyla kullah abuu maxamed ibnu tabbaan shiikhii la odhan jiray maalikiga ahaa wuxuu ahaan jiray awala ibtidaa'ihi markii ugu horraysay uu cilmiga bilaabay yadrusu alleyla kullah habeenkoo dhan mid cilmiga akhriya ayuu ahaa oo akhrista yadrusu iyo yudarrisu waa kala duwan yihiin yadrusu waa maxay isagaa baranaya oo akhrisanaya yudarrisu marka la yidhahdo lashadana waxay noqonaysaa cid buu u akhrinaya oo baraya ya darasa isagaa akhrista yudarrisu darasa yudarrisu marka la yidhahdana cid buu u dhigayaa weeye fa kaanat ummuhu tarxamuh waxay ahaan jirtay hooyadii mid u naxariisata oo u tudha wa tanhaahu can ilqiraa'ati bileyl kana reebta habeenkii inuu wax akhristo laydharkan wanaagsane hadda markaa iftiinkoodu uu xoogga ma jirin ee waagii hore dee laydhka la isticmaalaya wuxuu ahaa markaa mid qiiq badan ama dab la shidayo oo dee saa u dhaqdhaqaaqaya ama waxa weeye shumac iyo wax la mida markaa oo isaguna qiiq ku bixinaya dabayshu laga yaabo inay dhaqdhaqaajiso sida markaa loo helo shigni uu ku guda jiraana waa jiri jirtay laakiin ma badnayn cala kulli xaal laydhku wuxuu ahaa mid markaa yar fa kaanat ummuhu tarxamuhu wa tanhaahu can ilqira'ati bileyl fa kaana ya'hudu almisbaaxa wuxuu ahaan jiray yar mid soo qaata wayajcalhu taxta aljafna wuxuu ka yeeli jiray xeedhada hoosteeda xeedhuu ku dabooli jiro ku qarin jiray shayin min alaaniyati alcadiima xeedhooyinka waaweyn waa xeedho ka mida ayuu hoos gelin jiray wayatadaaharu binnawm wuxuu iska dhigi jiray sidii mid seexday wuxuu iska muujin jire oo iska yeelyeeli jiray inuu seexday oo kale fa idaa raqadat markay hooyadii seexato akhraja almisbaaxa laydhkuu soo saari jiray wa aqbala cala darsi darsigiisii ayuu qaabili jire u jeesan jire oo akhrisan jiray ya hooyadii waa u turaysaa inankii yaanu indha beerin yaanu dhiig beelin yaanu dhibaatoonin bay is oo soo jeedka badani habeenkii la soo jeedaa dhiiggii waa yaraynaysaa indhihii waa daciifinaysaa isagina wuxuu doonayaa inaanu iska daynin akhriska uu habeenkii wax akhrisanayo oo dadka lagu kari waayo fiidkii wax yar akhrista ya iyo dadkaasi xaggay iska gaadhayaan ya halkay iska gaadhayaan ayna sara min asuraya waqad ra'aytu fii bacdi almajmuucaati alkhatiya sheekha kitaabka qoray wuxuu idhi waxaan ku arkay kutubaha la kulmiyey qaarkood ee khadka lagu qoro khadka loo nisbeeyey qaarkood waxaan ku arkay oo fii maktabati najdiya maktabad najdi loo nisbeeyo najdi ku sugan yani yaalla majmuucaadkaasi khaasatan oo gaar ah bimacnaa cid gaari leedaho aan caam ahayn mima yunsabu ashyaada loo nisbeeyo wax ka mid a ah. ilaa cabdiraxmaan ibni xasan loo nisbeeyo ali shaykh saaxibi fatxi lmajiid yani kitaabka fatxulmajiid waa sharxu kitaabi tawxiid shiikha iska leh qawlahu hadalkiisa uu yihi raximah allahu ilahay u naxariistay shamir ilaa talabi alcilmi duyuulan wanhad lidalika bukratan waasiila wasil su'aala wakun hudiita mubaaxisan falcaybu cindii an takuuna jahuula abyaaddan waxaa loo nisbeeyey cabdiraxmaan ibnu xasan kutubaha la daabacay qaarkoodna waa ku taallaa oo majmuucat arasaa'il walmasaa'il alnajdiya ee mujalladka saddexaad ayay markaa ku taallaa saaad ka arki karto haddaad maktabatu shaamili lafteeda u noqoto labadan bayd waxay weeye waa baxru kaamil wuxuu uhi shammir ilaa talabi alculuum yacnii u faydo oo isu majiir doonistaad cilmiga doonayso cilmiyada ilaa talabi alculuumi duyuulan cilmiyada inaad doonayso waxaad u faydaa maryaha faraqyadooda hoose u faydo sare markaa u qaado bimacnaa ku dadaal oo tashmiirka ama faydashada waxaa looga jeedaa cibaaro laga tilmaamayo weeye dadaalka lagu dadaalayo waxaasu u faytay marka la leeyahay waxaa loo jeedaa waa ku dadaalaya wanhad lidalika bukratan wa asiila u hinqo oo u kac ee gelin horeed iyo markaa habeennimoba ama waa bukratan gelin horeed iyo wa asiilan gelin dambeedba yacni u hinqo oo cilmiga markaa u kac doonistaa doonaysa wasili su'aala xidhiidhi su'aasha wa kun hudiita mubaaxisan waxaanaad noqotaa hudiita ha lagu hanuuniyee mubaaxisan ama hudiita xaal lagu hanuuniyey waxaad noqotaa mubaaxisan mid cilmiga baxsinaya oo baadhbaadhaya falcaybu cindii an takuuna jahuula ceebtu aniga agtayda waxay tahay waa inaad noqoto mid markaa aqoon laawo ah aan waxba garanaynin agtayda taasaa ceebka ah fa kun rajulan rijluhu cala asara saabitatun wahamatu himmatii himmatihi fowqa suraya saamiqa fa kun waxaad noqotaa rajulan nin noqo ninkaasoo rijluhu cala sara saabitatun addinkiisu ninkaas oo addinkiisu ee ciidda korkeeda uu ku sugan yahay oo addimada ciidda ku haya wahaamatu himmatihi himmadiisa madaxeeduna haama wahaamatu waa madaxa weyn miimkeeduna ma shidna haddaad shiddo oo wahaamatu aad tidhaahdo dee bahal bay kaa noqon ya laakiin haama waa madaxa wahaamatu himmatihi himmadiisa iyo niyadiisa madaxeeduna fawqa suraya saamiqa xiddigaha laxaha korkeeda ay ka dheer tahay oo ka korrayso waa iqhtibaasoo uu soo qaato asalkeedu waxay ahayd bayd bay ahayd fakun rajulan rijluhu fi sara wa himmatihi fi suraya waxaanay u nisbeeyaan qaarkood caliy bna abi aalib bay u nisbeeyaan caliy bna abi aalib ayay u nisbeeyaan walaa takun shaabba albadani ashyaba alhimmah ha noqonin shaabba albadani miduu jidhkiisu uu yahay dhallinyaro yahay ashyaba alhimmati xagga niyadana ka ciroobay oo niyadii daciifka ah sidaa ha noqon fa inna himmata asaadiqi laa tashiibu waayo ruuxa saadiqa ee run sheegaaya himmadiisi iyo niyadiisu laa tashiibu ma cirowdo yacani ma daciifto yani wuxuu ka tilmaamayaa waa inaad cilmigii aad ugu dadaalaysaay oo aad cilmiga u raadinaysaa oo aanad cilmigii ka daciifin oo adoo arlada jooga waa inaad han sare leedahay han sare han saro xagga cilmiga waa inaad leedahay haddaad meel sare hawaysanayso dee waxay noqonaysaa inaad meel sare gaadho laakiin marka horeba haddaad qanaaco ku qabto meel hoosaysa inaad iskaga sugnaato ya dee halkaa ma dhaafaysa laakiin meel sare haddaad hawaysanayso haddaad meeshii xataa gaadhi weydo meel ka sokaysa oo iyaduna sarraysa baa laga yaabaa inaad gaadho marka han sare waa in cilmiga loo yeeshaa markaad xoogaa yar barato ha is odhani waxba kaama maqna maasha allah dee buxuur baa tahayoo dee waxba kaama maqna ya mid baa xoogaa bartayoo markaasuu wuxuu yidhi berigaas waxaan ahaa buuhi muntahi baan ahaa buuhi cilmiga waa dhammeeyey oo cilmiga miyaa la dhammeeyaa cilmiga miyaa la dhammeeyaa ya yacni cilmigu nihaayo ma leh ruuxuna waxa uu ka gaadhi karaa waa wax kooban marka waa inuu mar walba ruuxu dalab ku jira xataa hadduu caalim noqdo dalabkii waa inuu wadaa intaa uu yaqaanno keliya waa inaanu ku joogin waa inuu cilmigii sii wadaa sii daalacdaa cilmigii kororsanaya waynu u tegi doonnaa meelaha qaarkood uu sheikhuu ku keenaayo culamo waaweyn oo kutubaba waaweyn oo badan allifay inay mar walba cilmiga kororsan jireen oo qaybista kordhin jireen oo wax cusub qaybi jireen qaarkood maalintii ay dhinteen lafteedii bay wax qaybeen iyagoo sakaraadaya qaarkood odhan jiray ii sheeg xadiiska ii sheeg hadda sakaraadkiibaa haya sakaraadkii ayaa haya markaasaa la yidhi cilmiga ma ilaa wakhtigan baad doonaysaa markaasu waxaa laga yaabaa xarafkaad ku liibaani lahaa weli inaanan maqlin xarafkaan ku liibaani lahaa inaanan weli maqlin baa laga yaabaa imaam axmed baa lagu yidhi ilaa goormaad cilmiga doonaysa ilaa mata markaasuu ilaa alqabri ilaana xabaasha ka galo ya culamo waaweyn baa waxay ku leeyihiin taalibu cilmi baan ahay ashaykhu alalbani culammada markaa casrigan xadiiska cid uga aqoon badani ma jirin yani shahida lahu almuwaafiqu walmukhaalif yacni xataa kuwa khilaafsan iskadaa kuwa waafaqsane ee la aba uga markhaati kacay cid la inayna jirin qumaariyiintiiyo markaa ayaa uga markhaati kacay xataa oo yidhi cid la ma jirto cilmulxadiis cid kula ma jirto haddana maca daalik marka la weydiiye wuxu odhan jiray innamaa ana taalibu cilm anigu waxaan ahay oo qura taalibu cilmi baan ahay min baabi tawaaduc cilmigiina dalabkiisii waa waday inuu cilmigii doonayaana diidi mayso inuu caalim yahay kaana alcaalima xaqan wuxuu ahaa dhab ahaan caalim buu ahaa haddana maca dalik dalabkii kama caajisin wuxuu odhan jiray alcilmu laa yaqbalu ljumuud cilmigu jumuud ma aqbalo marka niyadda yaanu ka ciroobin muxuu tilmaamayaa yaanu ka daciifin waatii xadiis ku soo aroortay nebigu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam laa yazaalu alkabiiru yakbaru wayadcufu wa qalbuhu shaabbun fi snatayni ka weyni kama zuulaayo inuu weynaanayo oo daciifayo iyadoo qalbigiisu ku dhallin yar yahay laba arrin labada arrin waa maxay waa tuulu alamal wa xubbulmaal yididiilada markaa inuu dheeraato yididiilada dheer maxaa looga jeedaa noloshu inay u dheeraato iyo cimrigu riwaayaadka qaarkood baa sii caddaynaya yacni xubbulmaali wa xubbulxayaa labadaa waa ku dhallin yarya qalbigu isagoo gaboobay ayaa qalbigiisu wuxuu ku dhallin yar yahay inuu jecel yahay xoolaha inuu jecel yahay nolosha yacani kama daciifayo shaabka waxaa looga jeedaa inuu qalbigiisa sidaa ku xoog badan yahay oo mar kastoo qofka da'diisu weynaato lexijecladiisu waa sii fara badanaysa haddama aragta sidaa cilmigii waa inuu ruuxu ku noqdaayo niyadiisii waa inay ku dhallin yaraataa doonashada uu cilmiga doonaayo manhumaani laa yashbacaan xadiis kale waa ka sheegaya laba tagani ma dhergaan ya labadaa tagani waa maxay waa mid cilmi doonaya iyo mid xoolo doonaya labadaasi ma dhergaan cilmina lagama dhergo xoolona lagama dhergo marka qofku waa inuu qalbigiisii aanu ka daciifinoo niyadiisii aynay noqon mid waxa weeye daciiftay oo gabowday marka waa inay noqon halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk